wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah calaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacd cashirkaan cashirkii boqol iyo afartanaadii wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaj muslim waxaynu ku jirnay qeybtii shanaad kitaabkana kamid ahay qismulmucaamala waxaynu maraynay fasalkii toddobaad baynu ku farxalanay fasalkii sideedaad baa bilaabana alfaslu thaani fasalka sideedaad filyamiini wanagi dhaar la dhaafiyo ballan ee ballana galo guyahood buu imaaday wuxuu fasalkaa sideedaad ku saabsan yahay dhaarla la iyo wixii dhaartaa looga badbaadi lahaa dembi ahaan dhaarta kultamaysyadiidaanan kultamaynin sidoo kale nader ahna ballan ee bal lala galo ballankaas biyahee bal lala galo wixii arrin ee hoos imaanaya labadaa shaybuu fasalka sideedaad ka hadlayo alfaslu thaaminu fasalkii sideedaad kulyamiin daar gudaheedu uu maadanyah uu fasal yahay iyo wanadri ballan gelid rabi ballan laga galaayo ama lala galaayo wa fiihi maadataan fiihi fii hada alfasl fasalka sideed gudaheedii waxaa ku sugan maadataani laba arrimoodo waa labadan cuman ku taalla alyamiin wanadri yamiin iyo nagar labadaa maado ayaa fasalkan sideedaad gudihiisa ku sugan almaadatu aluulaa maadada hore bilyamiin dhaartii gudaheedii bay umaado tahay kow tacriifuhaa waxa yemiin yaa tilmaantay marka hore yemiinku waa dhaar waxaa lagu dhaarnaya magaxa eebbawe ama tilmaan eebba tilmaanihiisa ka mida adigoo dhaaranaya waxaan labada ahay inaad ku dhaarataa kuma banaana man kaana xaalifan falyaxlif billaah aw liyasmul qofka inuu dhaarta raba eeba weyrin bagayaa ku dhaarta ama ha iska aamuso shirki bay noqonaysaa inaad ku dhaaratid waxaan magicii eebba ahayn sababta waxaanad ku dhaaranaysid ayaad weynaysay ilaad eebba la siintay ilaa wax in lagu dhaarta mudan waan eebba ma jire waxaad weynaysay weyneyn uusan xaq u lahayn ood eebba subxaanahu watacaala la sintay idan taasi waa qayb shirki ka mida waa iman doonaa xadiidkeeda man xalafa bikayri illaahi faqad ashrak waxaan iba ahayn qof lagu dhaartay waxa uu ku dhaartay eebuu simay oo in lagu dhaartay eebbe keliya taa mudnaamu kolka waa tacriifu lyamiin dhaar tilmaanteed waxa wey alyamiinu dhaar iyo alxalifu dhaarasho wey biasmaa'i illaah weyne magacyaalkii lagu dhaarto tacaalaa eebba korahaye aw sifaatihi weyne tilmaanihiisii lagu dhaarto naxwu mithaal waxa wey wallaahi baan ku dhaartay oo magicii eebba-a ah, la afcalanna inaan samaynayo kada waxaasaan samaynaya aw amase waxaa tidhi waladii eebbaweynaan ku dhaartay ay nafsi aniga naftayda biyadiir allaha gacantiisa ku sugan tahay aw amase waxaad ku dhaaratay wamuqallibi lquluub laabyaal eebbaha gedgediya oo sifa min sifaatihi casa wajal aan lala wadaagin wasadaqa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fii qowlih alqalbu bayna isbicayn min asaabici araxmaan yuqalibuhu kayfa yashaa idan wa muqalibi lquluub waa sifa min asmaa'ihi tacaala sida waladii nafsi biyadihi oo kale waa sifatun min sifaatihi tacaala kolkaana magaceebaad ku dhaaranaysaa ama tilmaantiisaad ku dhaaranaysaa khaaliqi ilkowni haddaad tiraahid rabu lcizati waljalaal haddaad tiraahid nabad wey kolka labadaa mid lagu dhaarto ayaa la yihaahda yamiin alyamiinu hiya alxalifu dhaarwo bi asmaa illaahi tacaala eeba weyne magacyaalkii lagu dhaarto aw sifaatihi eeba weyne bisifaatihi tilmaamihiisii lagu dhaarto naxwu wallaahi baan ku dhaartay ilaa facalanna inaan yeelo oon yeelo oon yeelo kada waxaasaan yeelaya awaamase waladii ee baan ku dhaaran ay nafsi aniga naftayda biyadihi gacantiisa ku sugan tahay qudra lagu fasiri maayo qudrana waa leeyahay gacanna waa leeyahay labadaba laba sifo isagu leeyahay nusuustana ku soo aroortay kolka waa in nusuustii la tixgeliya haddaad tidaaha yaddan qudra loo wadaa ee yad looma wado su-aal gabanoo lagu jeediyaa kugu filan ma daliilu limaa tanfiihi wamaa turiidu inaan gacan lagu wadin maxaa u daliil in qudro lagu wadana maxaa u daliilo waxaad sheegtaa mahays idan maxaad sugu jacburini qudrana waa leeyahay gacadna waa leeyahay isagaa yaqaan waxaa soo aroortay wamaa qadarullaha xaqa qadri waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaama waxaa soo aroortay yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya wakarasa jannaata cadnin biyadihi ayaa soo aroortay wa kataba towraad eeba wuxuu ku qoray alloxilonu isagaa yihi wakatabnaa lahu sila alwax ilayas buu eebaleeyahay subxaana isagaasay yaqaansay u eg tahay inuu yad leeyahay waa rumaynayna laakiin laa nukayir walaa numasil walaa nushabih walaa nugayir walaa nucadil fiicantee bashadihi mayno gacan fulaan bay u eg tahay tacdiilna ku samayn mayno gacan male doorina mayno warka eeboo qudro la aadi mayno tamtiilna u samaynayna taas mid lamida kolka biduuni tashbiihin walaa tacdiilin walaa tagyiirin walaa tamhiilin aamanaa billah wabimaa jaa illah calaa muraadiillah aamanaa birasuulillah wabimaa jaa can rasuulillah calaa muraadi rasuulillah waxaa nasba hadduu yahay rabbiga rasuulka yimid asamcu wataaca maqlid la maqlo iyo tala yeelid baa lilaahi walirasuulihi ay leeyihiin markaa nusuusta in la tixgeliyo wey say u soo aroortayna loo rumeeyo wey amaa takyiir habayn waa sidaa la yihaa waxaasi ayaad ka dhowrsanaysaa raaxad u dhacaysaa kolka waladii eebaan ku nafsi biyadihi huwa muqalib ilqulub waa kaa tacriifkeeda laba maa yajuusu waxa banaan minhaa yamiintii wamaa laa yajuusu dhaartii labay uqaybsantay waxaan banaanayn iyo wax banaan bay uqaybsantay kolkaa wixii banaana dhegayso waxaan banaanayna dhegayso wixii banaan ku dhaqan waxaan banaanayn banaanka kamar maa yajuusu waxa banaan minhaa min alyamiin dhaarna kamida wamaa waxa aanan laa yajuusu banaanayn yajuusu alxalfu dhaar baa banaan biasmaaillah eebbaweyne magacyaalkii sagaal iyo sagaashan wey sagaal iyo sagaashankaana kuma koobno waxaa soo aroortay inii asaluka biasmaay kuwaad sheegtay iyo kuwaad la gaar noqotay iyo labadaba idan asmaada la yaqaan sagaal iyo sagaashan wey yajiizu lxalfi dhaar baa banaa biasmaa illaahi tacaala eebbaweyne magacyaalkii lagu dhaarto id kaana nabiy cusubanihiibaaba ahaa naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korki wasalama nabadgelya allaha ku badiyo yaxlifu mid dhaarta bilaahi alluu ku dhaaran jiray alladii allaha usan laa ilaaha gar mid lagu caabudo hayruhu asaga maahe mid kala ahayn wayaxlif wuxuu kaloo nabiga ku dhaaran jiray biqowlihi dhihidiisa waladii eebaan ku dhaaran nafsu muxammadi ay muxamed naftiisa ay biyadihi allaha gacantiisa ku sugan tahay waxalafa jibriilu malaku jibriil baa dhaaftay calayhi jibriil korkii assalaam nabadgelya hataa wuxuu ku dhaartay bicizatiillah eba weyne sharaf tacaalaa korahaye oo faqaala wuxuu jibriil yidhi wa izatika eebow sharaftaadaan ku dhaaranaya laa yasmacu ma maqlo bihaa jahanama masalan axadun qof ma maqlo ilaa dakalaha oo wa inakum ilaa waariduha way jahanama qof maqla usheeguu ku aroorayo dukuulkii lagu cadaab mudanayey ee lagu waarayey kaasi waa laa yaslaaha ila ashqaa ama alwuruudu calayhaa jidka qiyaamada loo maro abaaba kolkeeda ku yaal laa yasmacu bihaa wacizatika sharaftaadaan ku dhaartay laa yasmacu ma maqlo bihaa jahanama axadun qof ilaa hadduu maqlo dakalaha kolkeeduu maraya kaasaa banaan kolka xalfigaan banaanayn waaka walaa yajuuzu alxaliifu dhaarasho ma banaana bikayri asmaa'i illah eebba weyne magacyaalkii kayrkood lagu dhaarto tacaalaa koraaye wa sifaatihi waxaan eeba kayrkii ah xataa hadduu mucadam yahay oo sharaf leeyahay ka nebiyi waalkacba sida kacbadoo kale ama sida nabigoo kale xataa hadduu waxaan kayrkaa ama sida misxafkoo kale ama sida masjidkoo kale wax mucadama diiniya hadduu yahay daalika waman yucadim shacaa'ir allah fainahaa min taqwa lquluub xataa shaygan mucadama sida kacbada iyo nebiyaasha iyo malaa'igta iyo masaajida maca daalika in lagu dhaartaa ma banaana waxaan magace baahayn tilmaamee banaahayn walaa yajuusu alxalfu dhaarasha ma banaana bikayri asmaa illah eebbaweyne magacyaalkii keyrkood lagu dhaarto tacaalaa korahaye iyo wasifaatihi eebbaweyne tilmaamihiisa sawaan waxaa isku mida kaana almacluufu bihi waxaa lagu dhaaranay yaaneba ahayn mucadaman mid la qiimeeyo hadduu yahay sharcan diin ahaan lagu qiimeeyo kalkacba waba kacbada oo kale almusharafa xageeba laga qiimeeyey xamaaha allah ilaah baanu ka barinay kacbada inuu ilaaliyo wadaali ka ilaaliyo waanabiy nebiga oo kale sala allahu naxaris allaha badiye caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye am lam yakun hadduusan mucadam ahayn farqi male wadaalika daliilka inaan xaniiba ahayn lagu dhaaran karin kutusinaya liqawli hadalkii nabigaau daliila sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi man kaana qofka ahaaday xaalifan mid dhaaranaya falyaxlifa dhaarto lilaahi eebba weyne aw hadduusan eebba ku dhaaranay liyasmuda aamusu wa hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nebiga korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiye laa taxlifu umadyahay ha dhaaranina ilaa billaah eebbaweyne ma ahee waxaan eebbaahayn ha ku dhaaranina walaa taxlifu hasaba dhaaranina ilaa huwa antum saadiqun idinka horu sheegaayo maahe oo waxaad ku dhaaranaysi wax muxaqaqa oo la huba inuu yahay wey wuxuu hadduusan muxaqaq ahayn iyo run la hadaa ku dhaaranina walaa taclifu hadaaranina ilaa wa antum idinkaho saadiquuna run ku sheegaya waxaad ku dhaaranaysaan mahe wa qawli hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu yihi man xalafa qof alla qofka dhaarta bikayri illaah eebba weyne kayrkii ku dhaarta faqad ashrak ilaah buu kayrkii wax la wadaajiyey oo shirkii bay noqotay waa ogeydan dhaarteen inay nooca u badnay ama jismigaaga lagu dhaarto la laba dindhood waa tambeela dagaha waa tambeela ila ogyaha naga dhig saas oo kale ama caruurta ku dhaaratid ada ogyaha barta ku dhaaratid aabahii intuu dhali waa intaa waayaa dib waa intaanan ku arkin wejiga agaxmaasha waatan eeda ilaahu saan iyaal ilaa reer baadiyu ay gaarsiiyeen hasha caanaha badan ee ilmaha koris inay ku dhaartaan oo yidhaaheen hasha dooraan ku dhaar ama dad iyo dunyo ku dhaartusiyaada odhay xarabay ilaah wadaa been sheegaay odhi xaiiji maxana dadkii dunyo bay dhaafay cinyaha waatii lay qabta daasoo kale oo baktiya oo jaahiliya ma dhaarteen u badnayd mala aynaan aqoonin inaynu eebba ku dhaarano ama asmaaysan ku dhaarano haddaba hala ogaado ku dhaarasho waxaad eebbaahay inay shirki tahay sababta waxaanaad ku dhaaranaysid baa intaad boonboonisay oo xaqiisii dhaafisay baad eebba la sintay kana dhigtay muqadas daar mudan kolkaasaa tiri waxaasoo kale yaad ku dhaaratay xilafur iyo waxaasi lagu dhaarto isla meesha waxaa jira kelimada caamkaa man xalafa bikayrillah sida loo camimay arag man xalafa qofka dhaarta bikayrillah kol hadaad eebba ka tilaabsatay adoogaa hebartaa ku dhaaro indhahaada ku dhaaro awlaadaada ku dhaaro adduunyahaada ku dhaaro adarkaa ku dhaaro dhagax ku dhaaro asnaam ku dhaaro asnaam ku dhaaro sidii mushrikiinta wallaata walcusaa ay dhihi jireen isku mid ilaahay kayrkii isku mid wey ma banaana in lagu dhaarto waana kan daliilkeedii man xalafa qofka dhaarta bikayri illaah waxaan eebaahayn ku dhaarta faqad ashrak shirki buu galo eebiya kayrkii ayuu qadaasadii iyo hufnaantii iyo mudnaantii eebe ayuu ka qeyb geliyey wa qowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu calayhi wasalam man xalafa qofka dhaarta bikayri eebbaweyne waxaan ahay faqad kafar kolkaa kufriga labadu u qeybsamayba in lagu jira arag kii shirkiga ahaa iyo kii xaqdiidadaha ah. midka xaqdiidadaha ah, man kaana xaalifan falyaxlif billah aw liyasmut buu ahaa haddaad dhaarmaagan tahay ama eebba ku dhaaro ama iska aamo kolkaa eebba ku dhaarashadii lagu faray markaad diiday waa kufri markaad waxaan eebba ahayn xaqi eebba siisay waa shirki labadii riwaayo waa timid man xalafa bikayri illah faqad ashrak man xalafa bikayri illah faqad kafar kolka waxa in lagu dhaarta aan banaanen waad ogaato oo waxaanay baahayn waxaa in lagu dhaarta loo baahan yahay waad ogaatay waa eebe asmaadiisa iyo sifaadkiisa midaad qaadataba saddexay markaakaasu qaybsanaysa lagaysa qaybsa saddex waxaa weeye aqsaamuhaa aqsaamu lyamiin dhaartii waa qaybsanta alyamiinu dhaar talaatatu aqsaam saddex qaybood wahiya kown alghamuus dembi gelisa wey gaar waxaa weeye qofka ku dhaarta dembi ma khursiinaysa lamsigu waa timbasha kolka markii cibaaradan laga cabiray khams qofka inuu dembi gudihiis galay oon cadna u fayoobin bad ka garanaysa ilaa khamsiga waxaa la yidhaha goortaad biyo badan dhex gashood ma khuuratid jirkaagii uu qarsoomo biyaha gudahooda ku qarsoomo taasaa kamsi la yihaah sidii xadiidka hadduu daksi ku dhaco sharaabkaad cabbaysiin falyaqmisuu qofkii ha geliyo timbiwey idan khamuus waxaa laga wadaa qofka dhaartay dhaarta been isagoo u kasaaya ayuu been ku dhaartay markaa dembiguu makuurtay adufayowmada kolka waa kabiira min alkabaa'ir waa laysku cadaabaa tooba nasuuxa ayay u baahan tahay dunuubta yaryar ee axmaasha saaricada lagu dhaafo ka mid maaha kafaarana male aan toobad keenahay oo haddaad sidii kafaaratulyamiin waa imaan doontaa addoon la xoreeye iyo saakiin la quudiye iyo dar la siiye iyo saddex beri oo la soome iyo kafaara umaaha kafaaradeeda altawbatu walistikfaaru wanadam eeba in loo laabto la gonta qabsado lagu ooyo istikfaar la yimaad tawba nasuuxa kafaara waa male kafaara ka baa magaceeda layihi kawal dembi gelishadii wahiya mamuus waxaa la yihi an yaxlifa almar-u in qofi dhaarto mutacamidan isagoo u kasaya alkadiba been kaan yaquula waaba iniya wallaahi baan ku dhaartay oo badan tahay tan becsirada iyo gadislayda kolkay rabaan waxooda si fiican uu gadmo si fiicanna u gaaro baa waxay ku dhaaranayaan iima ayan ku gadin kanay ku qancinayaan inay lugoyaan rabaa qolkuu ilaahay taaman laga siinaya aniga rayguma joogo wallaahi inaanan ka bixinin waxaa laga yaabaa inuu iyadiya ka yar ka bixiyey ramuus wallaahi baan ku dhaartay laqad ishtaraytu inaan soo gatay haadaa sheega kan bikhamsiina konton riyaal baan ku gatay masalan huwa isaguna lam yashtar ma gadanin waxa kan biha bilkhamsiin konton uusan gadin waanu ogyahay aw yaquul ama waa inuu yihaa wallaahi eebba weynaan ku dhaartay laqad facaltu kada inaan waxa yeelay wahuwa lam yafcal mana uusan yeelin meel baan loo diray meeshaasaan tegey meeshii waa tegey wixii waa soo qabtay wallahi baan ku dhaartay inuu yidhaaho wasumiyad dhaartan beenta lagu dhaartay waa la magacaabay haadihi ilyamiinu dhaartan beenta lagu dhaartay bilkhamuus yaa lagu magacaabay liannaha dhaartan beenta taqmisu waa makuurisa saaxiibaha qofka dhaartay filismi dembiga gudihiisa yay makuurisa waadihi ilyamiinu dhaartan beenta lagu dhaartay iyo almacniya waa midda loo dalleeyahay biqowli rasuul rasuulka hadalkiisii iyaduu ula danaa sala allahu nahaisa allaha badiye caleyhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu nabiga yihi man xalafa qofka dhaarta calaa yamiini dhaar korkeeda waa kuwa isagoo fiiha dhaarta faajirin been usha ku dhaaranaya war abjeedadu waa macay niyo xumadaaba ka daray liyakhtatica ah, inuu goosto bihaa dhaarta beentaa maala mri-in qof xoolihii muslimin eeba u hoggaansamay laqiya allaha eeba weynuu la kulma wahuwa isagoo eebe u alayhi midkaan beerta dhaartaa dhaartay wuxuu dhaartay dhaar beena inuu muslim ku dhaco daraaddeed haadiban eeba u caraysan yahay xadiidku darajadiisa heer salow muttafaqun calayhi akhrajahu lbukhaari wa muslim kolka inay tahay dembigeeda weyn oy tahay kabiira min alkabaa'ir ayaad ogaad may xalafa qofka dhaarta calaa yamiini dhaar korkeeda wa huwa isagoo yaa dhaartu dhaartay faajirin been ku sheegaya walajeedaduna tahay liyaqtatixa inuu ku goosto biha dhaartii been tahay maala mri'in qof xoolihii muslimin ebal u hogaansamay laqiya eebba weynin la kulma wahuwa isagoo eebba calayhi midkan beerta ku dhaartay uu qaadubaan eebba u caraysan yahay waxukmu yamiini ilkhamuus dambi gelisadan dhaarteeda xukunkeedu annahaa iyada laa tujzi-u ma guddo fiihaa dhaartan beentaa alkafaara kafaara dembigeedii gudi mayso wa inamaa wax kaleba maahe yejibu waxaa waajiba fiiha dhaartan beentaa atawbatu eebba u noqosho iyo walistifaan dembi ala khilaafan lishaaficiyi buu lehy raximah llahu tacaala imaamu shaafici fa inahu yaraa wujuuba alkafaarati fi lyamiini ilkhamuus imaamu shaafici caqli badan bu wuxuu leeyahay oo kuwii kale sida dembi badnayd maa kafaare laga xukumayn midaan inkaarta qabta ee dembiga gelinaysa laba kafaare ku owlaa kolkaasee baan loo kafaare gudani iyo kuwaasi macquul bay ahaayeen kuwanse tawbadkeeni eeba u noqosho maahe si kale kolka imaamuna shaafici ayaa khilaafsan culamada inteeda kale waa le tan kafaaray leedahay culamada kale ma ogolo wainamaa yajibu waxaa waajiba fiiha kafaaratu lyamiin atawbatu eebow noqosho iyo walistifaar dembi dhaaf dalbid wadaalika arrinka ay la yeelan weyday kafaarada waa licdami dembiha dembigeedaa wey walaa siyama waxaan haddana masalba siilahayn idaa kaan hadduu yahay midkaan beenta dhaaranaya yatawasal mid gaaraya gaadhaarsi been tahay wuxuu ku gaaraya ilaa akhdi xaqi mriin qof xaqii inuu qaato muslimin muslima wabilbaatil suurtii la diiday maaha walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil watudluu bihaa ila alxukaam litaakuluu fariiqa min amwaali innaasi bilidmi waantum taclamuun yaan yeeli wey idan dhaartii la dhaartay waa dembi bacidii muslimka lagu dhacay waa dembi niyaxumadii loo dhaartay waa dembi qofkan qof dhaqan maaha kolkaasaad garanaysaa siduu qofka dembiga u dhexgalay niyadii inuu ka dambaabay oo qowlkii ka dambaabay oo ficilkii ka dambaabay ilaa magacee buu ku dhaartay beenna waa uu ku sheegaya muslimna waa ku dhici rabaa idan waxaa khamuus loogu bixiyey halkaasay ka muuqata walaa siyama waxaan matalahay idaa kaana hadduu ka dhaaranayo yahay yatawasalu mid ku gaaraya yaa dhaartay beenta ahayd ilaa akhri xaqi mri'in qof xaqii inuu qaato ku gaalaya muslimina wa bilbaatilna ku qaato xaqdarowd kolkay dhaaftii koowaad waxay noqotay alyamiinu alkhamuus xukunkeedii iyo iyadiiba waa ogaatay laba lahulyamiin dhaar kama kama waxaa layaha kas iyo kama waxaa bani aadamka ka yimaada laba qaybood wuxuu niye iyo qasar u sameeyaa waxaa la yidhahdaa kas waxaanu yidhi ama waxaanu sameeyey ama waxaanu qaaday wuu u kasay kolka wixii wuu sameeyey khadaanimuu ku sameeyey iyo biduuni qasdin waniya kama aliyi idan laqulyamin waa kama daaraan loo qasdin oo niye cuskanayn oo qofka si sahlan laa wallah balaa wallah aaday u badantay dhaqanka ummaddana aad bay ugu jirtaa innaga maba kusii jirnaba cilmo ma tiraahin bilcan ma tiraahin rag ma tiraahin waa lagu tasbiixsanaa adfaa shay wax la arka waxa ugu sahlana ugu qiimiya aa lagu dhaarana har hebelo hebel maaratay wallaahi meeshaanu taagna meeshaanu taagnaay kifaaya wa wallaahi maxaa keena wallaahi ma arkay waayo hebel ma aragtaa lagu yihi jawaabta maya haw waa arkay iyo ma arkin biduuni wallah taas waa sahlasho magacii ilaah la sahladay kolka wixii la arka kuyaa ku koobtaa u taaga may may abi maaha bal may wallaahi waa adiga kii kale wallaahi waa adiga labadii waa dhaartay markaas kala sugan mahayi si dhaartay u meelmarteen mida cadda ama labadua iska dhaafay may may wallahi saas soo fariis may may wallahi wallahi waan fariisay maajii saas waana fariisana haddana marka laqwulyamiin dhaarta noocaas oo kalea aan qasdi iyo niyo cuskanayn ee la gengama ilaah weyne wacidkaa ee naga cafiyey amahad dhammaanteeda nexla-aanteena iyo dacfigeenna markuu ogaaday ayuu rabbi subxaanahu watacaala rabbanaa laa tu-aakhidna innasiina aw akhtana rasuulkana saasuu noogu sheegay rufica alqalamu can ummatii ummadayda saddexa laga cafiyey alkhata'u wanisyaanu wamastukrihu calayh wixii qofka lagu dirqiyo iyo wixii halmaan uga yimaad iyo wixii gaf uga yimaad intaba waa laga cafiyey halmaanka iyo gafka kala laba inaysaa ka darmaan baa laga yaaba annasyaanu min alqalbi waalkhata'u min allisaan khata carabka wey laakiin nisyaanka waa qalbiga kamana maamaka qofku hortaagan waa taqaanaa magaciisha cabdullaahi in la yiraa waa xusanta cabdullaahi in la yiraa waxaa tiri cabdullaahi waa tirahay caliga waa tir taas khata miya mas waa nisyaan waa khata ilaa waa taqaan cabdullaahi yaa waanu xusuusan kolkaa abdullaahi ku dhawaaqi lahayd carabtaa ku boobay kolkaasaa tihi caliyow laakiin markaad caliyow leedahay haddaad cabdullaahiba ilowday oodba ma odayso inuu magaciisu cali yahay nisyaan ma annisyaanu min alqalbi waalkhataau min allisaani kolka tanna waa tii labaad waa laqulyamiin waa cafiyada ilaaha mahadi laakiin in la cafiyey darteed in loo shumaaliya maaha oo lagu farabaxsada inayska dhaafo lahu lyamiin dhaarteeda allah ka siin wahiya laqulyamiin waxaa la yihi maa shay yajrii socda calaa lisaani lmuslim qofka muslimka carabkiisa korkiisa ay isaga dareentaa min alxarfi dhaar biduuni qasdin qasad ma jiro misaalki kaman yugsir qof badinayo fii kalaamihi warkiisa gudihiisa wuxuu ku badinaa qawla wala hebel alaabtaniqa laana qaadin haddana culiya waa loo gu cuslaysiintun nuya waqaada haddana wallahi waxaa na yeela waana yeela haddana ilma way kac soo gad ruba absaa wallahi waan soo gelaya anigu way dhamtiran tahay kac waana soo gada haddana kaman yugsiru qof badinayo fii kalaamihi warkiisa qawlu laa walla wafalaa walla may waa taas daliilkii waa liqowli caaisha umuna caaisha hadalkeedii radia allahu canha tacaala ana ilaa raalliha ka noqda ay tiri allagu kakalcan filyamiini dhaar gudaheeda aan loo kasin iyadaa fasirtay kalaamu rajuli min hadalkiisii way fii beytii aqalkiisuu jooga allaa walaahi uu yiraa wa minha waxaa la quriyo nin kamida qofka dhaaran wuxuu ku dhaaran inuu xasafiya markaasi been uma qasdaaye baad rabta waxaaba sidaa laa baana khilaaf gadaal haddii la gaaro loo dhabagalay soo muslimkii ku dhacday ma noqonina si kaley noqotay taasna laqul ku jirta ilaa qasid male been kuma dhaaranin taasna laquulyami ayay ku jirta wa minha min laquulyami dhaartaan loo kasi waxaa kamida ay yaxlifa almuslimu in qofkii muslimka ahaa dhaarto calaa shayi shay korkiisa ku dhaarto yadunuhu asagoo shaygii malayna kadaasaas inuu yahay fayatabayan ka gadaal waxaa caddaana calaa khilaafi ma shay daba markiis korkiis ku kaana ahaa yadunu mid maleeya iyaduna laquulyamiinkii wey laba mihaalu ku siiyey midna qofka siduu mooday ismoodkiisaa galay midna qasadba umalahay taasi maxay noqonaysa waxukmu hada alyamiin gaartaanoo tana xukunkeedii annahaa laqulyamiin laa isma fiiha dembigal kuma sugna walaa kafaara ganax la bixinaana ma jiro tajibu kafaara mid waajibta maaha calaa qaailihaa qaa'ili laqulyamiin dhaartan aan la kasin ama ismootiiska lagu dhaartay dembi la galayna ma jiro kafaariya ganax la iska gudaana male biqowlihi tacaala eebba weyne hadalkiisa ayaa u daliila uu yihi laa yu-aakhidukum ullah eebba idiin qaban maayo qabashadaantii waa maxay ciqaab wasman fi dunyaa wa ciqaab fi laakhira walaa kafaara wax dembi ah ood gasheen ama ciqaab aakhare laydin ciqaabayo ama kafaaro laydinka dalbaayo intaba midna ma jirto qabasho male tan waa laydin dhaafay ilaa dacafaatihiin kama dhowrsan kartiin waa idin dardaraysa kolkaas jileeciina iyo dacfigiina iyo mahel la-aantiina calaashaanke waa laydin dhaafay laa yuaakidukum ullah eebaweyne idin qaban maayo bilahwi kas la-aan asfi aymaanikum dhaaryaalkiina gudaheeda ku lahwiyotaano aydaan u kasin walaakin hayeeshee yu-aakhiduukum eebba wuxuu idin qabanaya bimaa waxaad xaqadtum qalbiga ka gurideen al aymaan dhaarnimo u gurideen arag marka inama alacmaalu binniyaat ee ayadu waafaqsan tahay xarakaat ulbadan laa tuctabar ilaa biniya kolka walaakin yuaakidukum hase yeeshee eebba wuxuu idin qabanaya bimaa waxaad cabadtum min alqalbi ka gunideeno ku talagasheen u niyoteen alaymaana dharyaal u gunideen tii labaadna waata saddex alyamiinu lmuncaqida dhaartii guntamaysay waxyalatii tii wey uu yaqsidu u dan leeyahay maxaa qad yuqsadu loo qasday ee loo danyeeshay caqduhaa gurideeda calaa amrin amar korkiisaa lagu guntay mustaqbal aan la joogin hadda oo saasaa yeela iyo saas yeeli maha iyo saasay noqoni waxsada la joogin waxaanu qofkii ku dhaartay saddex sababood ayaa dhaarta keenta sabab afriin kartaayo ma jirto xasi iyo manci iyo taxqiiqu khabaraa la yihaah xasiga waxaa wa yeela waxaad rabtaa in la yeelo ama adiga aad yeesho ama qof kala yeelo sii baad ku dhaarato tiri wallahi inaan saas yeelaa taas waa xasi ama waa manci wallaahi inaanan saas yeelaynin waxaas bixin maa waxaas dhiibi maa meeshaas mari maha ama qofaad wilaaye kuleed aad ku dhaaranaysaayo ilmaha iyo bilcantaada wallaahi inaan saas yeelay taasna waa manci ta saddexaad muran baa dhacay waxaan waasaan meexe waasaan xaqiiqu khabar waxaad rabtaa warkaagi inuu meel maro kii kale kaasoo horjeedayna u anfamo wallaahi inay saas tahay keesaas ahay asbaabta keenta haadihi halaada wey alxaqu waalmancu wataxqiiqu lkhabar saddexdaad midun baa keena taasaa guntantay kolka sidaas markii loo dhaarto alyamiinu almuncaqida taasaa la yihaa alyamiinu almuncaqida guntantay wahiya latii yuqsadu loo qasto cawduhaa gurideeda calaa amrin amar korkii mustaqbali aan la gaarine dhiman oo waa la yeelaa la yeeli maha waa sidaas kaa yaquula almuslimu in qofkii muslimkaa yihaa wallaahi eebbaha gar lagu caawalaan ku dhaartay la afcalanna inaan yeelayo kadaa sidaas oo wallaahi ilaah baan ku dhaartay inaan la afcalo si hore waxaa sigi waa manciyey oo wallaahi reebba weynaan ku dhaartay laa afcalu inaanan yeelin kadaa sidaas faahmihii midaan iyo lyamiinu dhaar wey allatii dhaar yuaakhadu la qabanayo fiiha dhaarta alxaanid qofkii dhaartay ee yidhi saan yeeli maha ee yeelay ama waa yeelaa yidhi ee yeeli waaye ama waxaan waa saa yidhi ay ku beenowday wallaha ayaa kaas biqowlihi tacaala ahudaliya walaakin hayeeshee yuaakhiduukum eebba weyna weydiin qabanaya bimaabuu idii qaban dhaan caqatum aad guniteeno al aymaana dhaarnima u gunideen wa xukmuhaa taas xukunkeedii waxaa wey anna man qof xaniisa dambaabay fiiha dhaarti caasimun dembi buu galay wa wajabad waxaa ku waajibtay calayhi korkiisa kafaaratu ganac baa ku waajibay lidaalika liajli daalika sidaa darteed baa ganaax ugu waajibay fa in facalahaa hadduu fala wixii uu ku dhaartay saqata waxaa dhacaya alismu dembigii saqata alismu dembigii baa dhacaya canhu xaggiisa wazaala waa zuulaya afar waxaa wey maa wax ay tasqudu ku dhacda bihi isaga alkafaara kafaaradiisay ku dhacdaa wey oo qofkii markuu dembiga galay markuu dhaartay kadib siday kafaaradii maa wax ay tasqudu ku dhacda bihi isaga alkafaaratu kafaarada tasqutu alkafaaratu kafaaradii waa dhacda waalismu dembigiina waa dhaca calaa xaalifilyemi dhaarta qofka ku dhaartay korkiisa bay ismiya kafaarada ka dhacayay biamrayni laba amar sababtood baa kafaaradii iyo dembigu uga dhacayin kow an yafcala inuu falo almacluuf wixii lagu dhaartay calaa tarkihi inuusan yeelaynin banaanka hadduu ka maro wallaahi inaan ilinkaas ka baxaynin kama bixin kanuu ka baxay banaanku ilinkii ka maray markaa kafaari ismi dembi fuuli maaya ilaa wixii uu ka dhaartay uu yeelay aw amase yatruk inuu ka tago almaxluuf kii lagu dhaartay calaa ficlihi in la samaynayo aw amase yafcal inuu falamaakii xalafa uu dhaartay calaa tarkihi inuu ka tagaayo aw yatruk inuu ka taga maaki uu xalafa ku dhaartay calaa ficlihi wixii waa yeelaya uu yiri hadduu yeelo wuxuu yeeli maaye uu yiri hadduu dhaafo markaa ismiya kafaara midna fuli mayso ilaa wuxuu ku dhaartay ma khilaafsine walaakin hayeeshee naasiyan isagoo ilowsan aw mukhdahan gabsan aw mukrahan la dirqiyey ayuu sameeyey ama ka tegey sidaas markay noqoto waa loo afiyey oo asbaabtan dambe oo halmaanka iyo gafka iyo dirqigaa ayaa afinaysa an yafcala almaxluuf wixii lagu dhaartay calaa tarkihi inuu ka tago inuu falowe aw yatruku lmaxluuf wixii lagu dhaartay inuu ka tago calaa ficlihi in la samaynayo aw yafcal inuu falo maakii xalafa uu ku dhaartay calaa tarkihi inuu dhaafayo aw yatruk inuu ka tago maa xalafa wuxuu ku dhaartay calaa ficlihi yeelidiisa walaakina yeeshee naasiyan isagoo halmaansan aw mukhdiyan isagoo gabsan aw mukrahan isagoo la qasbay biqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi rufica calankii dembiga dhigaayey baa laga dulqaaday can ummati ummadda ummadayda xaggeeda waa laga korqaaday qaaday alkhata gaf wixii uga yimaad wanisyaan halmaa wixii uga yimaad wamaa waxa ustukrihu ummadda la dirgiyey aleyhi korkiisa lagu dirgiyey saddexaasaa laga dulqaaday laba ayaa ayastadniya inuu istidnoobana dembigii waa uga kor noqonaya xaala xalfihi markuu dhaartay bi an yaquula waa inuu yihaa insha allah wallaahi albaabkaas inaanay ka baxay insha allahu hadduu yiraa hoos ka baxo albaabkii ma dambaabayo mashiicadii uu geliyey markii hore dhaarta tanaa badbaadisay kolka inaad dhaartid mashiica ku dartid iyo inaad saad u dhaaratay u hirgelisid labadaasaa ku badbaadinaysa an yastatniya inuu istisnoodo xaala calfihi goortuu dhaartay kaan yaquula waa inuu yiraa inshaa allah haddii eebba doono aw ilaa yashaa allah inuu eebba doono ma ogiyo yeeli maha idaa kaana listigna haduu isagna yahay bilmajlis goobtuu ku dhaartay war isku daray wallaahi in albaabkaas ka baxa ilaa yashaa allah aw inshaa allah ama aan albaabkaan ka baxaynin inshaa allah aw ilaa yashaa allah waase goobtii uu ku dhaartay bilmajlis alladii majliska xalafa fiihi uu ku dhaartay daliilkii waa liqowlih hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama man xalafa qofka dhaarta oo faqaala dhaartiisii ku yira inshaa allah lam yaxnas ma dembaabo mashiicadii ahay mise wey waidaa lam yaxdas hadduusanba dembaabin oo wixii uu dhaartay uu ilaaliyo falaa isma calayhi korkiisa dembi maaha walaa kafaaratanu maaha shan waxa wey saddex erag ama afarta xaggii baysan ka tahay istixbaabu xinsi dambaabid aa la jeclaystay fii umuuri alkhayr wax khayraad ka dhaaratay wax khayra yaad ka dhaaratay haddaad khayr ka dhaaratay dhaartaadu keeni male waad jebini kafaradii aad gudani khayrkiina waa samayn ilmihii iyo bilcaantaad ku xanaaqay dariskii iyo qaraabada wallahi inaan maanta kadib kula hadlayna inaad la hadasho waa silatulraxm dhaartaada qeymi male jebi dhaarta kafaaradiina bix lana hadalta istixbaabulxin dembi baa la jeclay fii umuuri alkhabari fi umuuri alkhayr khayrka arrimihiisa gudahooda yajibiya dhaarti yustaxabu waxaa diin ahaan loo jeclay lilmuslim qofka muslimkaa iyaa xalafa hadduu dhaarto calaa tarki amrin amarka tegidii korkii min umuuri ilkhayr khayrka amaryaalkiisii kamida an yaatiya inuu la yimaado maa waxa uu xalafa dhaartay calaa tarkihi inuu dhaafayo wahuwa yukafir uu ka kafaara guto can yamiinihi dhaartiisa daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabi hadalkii eb taala korahaye wuu ebe yidhi walaa tajcalullah eebaweyne magaciisii ha yeelina curlatan kabadhig liaymaanikum dhaaryaalkiina waa kabdhig marka wax la toogana waxaa meesha liga hadafka ee leebka lagu toosina eedna magalahayn kolka wax noocaas oo kale ah oo waxaad diinaysiin aada dhaar eeba magacii lagu dhaartay qataan uga dhigtin yaan la yeelin walaa tajcalullah eebaweyne ha yeelina curlatan hadaf liaymaanikum dhaaryaalkiina u hadafa wa qowli rasuulka qowlkiisa sala allahu alayhi wasalama idaa xalafta haddaad muslima u dhaaratid calaa yamiini dhaar korkeeda wafa ra-ayta aada aragtida ogaatid hayraha dhaarta maahee waxa kale inuu khayran ka fiicnaan badan yahay minhaa dhaarti faati laimu alladii shaya huwa isagaba khayrun fiicnaanta badan wa kafir kafaara gudo can yamiinika dhaartaada ka kafaara gudow dhaarka baari falideeda waajibideedii waatuu qof muslima dhaartaska wallahi la israacaysa ama shahar cabaysa amaad fariisanaysa amaad i imaanaysa u biri falooyin kafaaro fuulina ha ha ka jabinin dhaarta waa waajibtaas wujuubu ibraari lkhasooni dhaarta baari yeelideedii waajibideedii idaa xalafa almuslimu haddii muslim dhaarto calaa akhiihi walaalkii muslima korkiisa uu ku dhaarto an yafcala kada inuu wax afala wajaba waxaa waajiba calayhi kan lagu dhaartay korkiisa an yafura inuu baarinimo falo qasamahu waagis dhaartiisa waanlaa yatrukahu inuusan ka tegin yaxnaf inuu dembaabo idaa kaana hadduu yahay fii imkaanihi mid ay u suuragalaysa facala wafalaa ama ficlu aw amase tarka maashay ka tegidii xalafa lahu uu ku dhaaftay caleyhi korkiisa liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama lilmarati naagu u yihi allatii naagti ahdaa ilayha uu naagta u hadiyeeyey taamurun timiruu u hadiyeeyey faakalad bacdahu qaaray cuntay watarakat bacdan qaarna waa dhaaftay faxalafat lahaa waxaa u dhaaratay naagtii timirta la siiyey almuhdiya naagtii timirta bixisay antaa kula baaqi xoogaa timiray tii markay qada ay dhaaftay wallaahi inaad dhamayni waa dhacd afaad xoogaa soo rasiisay ama goob shaah oo kala nusay mar waxba ku maclaysi lacad shaah waa yar yahay wallaahi inaad dhamayni aad dhamaysa daliilkii waa kaa liqowlihi sala allahu calayhi wasalama lilmar-a naag allatii naag hudiya ilayhaa tamrun timira naagta loo hadiyeeyey faakalad bacdahu qaaray cuntay wa bacda timirtii qaaray dhaaftay fakhlafat waxa u dhaarafay lahaa naagti almuhdiyatu tii hadiyeysay antaa kula baaqihi halaha dhiman inay wada cuni way dhamaystiri famtanaad sii kalaa diiday oo tiri cuni maha daxwadii nabigay gaartay meeshay joogtaa a la yihi faqaala lahaa naagtii wax la siiyey wuxuu nabiga u yihi annabiyu sala allahu alayh wasalama abira biha abiriha u baarifal lisma dembiga cala almuxanifi qofkii qofka dembi geliyo fuuna haddii ay kugu dhaaratay ood u baari yeeli weydo adaa qofkaan dembi geliyey aday hawshii ku fuuli u dhimirto dhamaystiru ad adiga iyo laba dambaabtii iyada iyo iyada labadiinaba aad badbaadiine haddii kale labadiinaba dembiyaa idin fuula abiriiha ushamanfal faina lisma dembiga cala almuxanifi qofkii wax dembi geliyey korkiisu hada toddoba waxaa weye alxalifu bixasabi niyati alxaalifi ka dhaafsi niyadiisa jikarin kale xaalay qofka dhaarta ayaa niyadiisa wuxuu ku dhaartay la jigarinaya macnihii maxaa hadduu yidhahdo wallaahi dhulka inaanu ku fariisanayn oo maxaad u gobol hal ilaa la fariisan yaa jir qofka yidhaha wallaahi dhulka inaanu ku fariisanayn masurnaana maantooda mase safxiga saanqaafka iyo geeduhu safol sii shimbirihii mugeelaha fuula yaa qof bashar dhulkale aninkaas kolkaasaani wallaahi dhulka inana fadhiisanay maxaad u waday aniga dhul cadaysin ma aan ku waday maxnaa gambar ha lii dhigo gambar ha lii dhigo ama gobol ha lii dhigo oo anigiyo dhulka waxa loo wax loo dhacaysiiyo waxaa liga xijiyaan u waday maahe kolka warkaas uu yahay bal dhegeyso wallaahi laa ajlisu calaa dhulka ku fadhiisan waa qariib oo aniga waxaan u waday waa la weydiina war uma wadin dhul oo dhan oo dhul inaan ka maarmin waa ogahay ilaaha ilaahaba yidhi minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum dhul meel lagu gafaa ma lehe waxaan u waday gogol la-aan iyo gambar la-aan waxaan u waday waa laga rumaysana idan macnihi waxa way dhaarta waxay u dhici oo loo fiirina qofka dhaartay ulajeedadiisa dacwada waa ka gal waana imaan doonta alxalfu dhaar bixasabi niyati alxaalifi ka dhaartay niyadiisa fiirinteeday ahaatay alibratu fiiro filxilfi dambaabid dhaartii lagu dambaabay iyo wacadamihi inaan lagu dambaabin biniyati alxaalifi mid ka dhaartay niyadiisa la fiirina wallahi laa ajlisu alafdi hadduu yihi kaber markii loo dhigay hadduu fariistay ama markii salli loo dhigay hadduu fariistay dhulkii hadduu fariisto waa dambaabtay lamale laakiin dhulkii oo cadaysi ma hadduu ku fariistay waa dambaabtay kafaaradii bixiyaanaleed maa iska taagnaati adba minjasuucdii inta gamba ama sali lagaaga keena dhul ku fariisan mahayaa tihi waxaad u jeeday dhul keligiisa waana ku fariisatay iska bixi kafaaradii alcibratu fiirada filxaysi dhaarta laga fiirina iyo wacadamihi inaan la dambaabin aan dhaartii la jeginin biniyati alxaalifi ka dhaartay niyadiisa ay ahaatay idil acmaalu camalyaal biniyaad niyayaal qabidooday ahaya welikulli imriin qof la arka kulligiis wuxuu leeyahy maa nawa wuxuu niyooday afaman xalafa qofka dhaarta allaa yanaama inaysan ku seexanin cala alardi dhulka korkiisa wahuwa asagana yacni alfiraash gobolu ula jeeday fa huwa kaas bixasabi niyatii niyadiisii ayuu qabaa oo falaa yaxnasu dambaabi maha idaa lam yanub hadduusan seexanin cala alfiraash gobol korkeed faman xalafa qofka dhaarta allaa yalbis inaysan xirinayn hada alkitaab suufkan thawban isagoo khamiis xiran mahaayi ka gabaalfallabisahu suufkii uxitay sarwaalo isagoo nooc kalaa laa yaxnasu dambaadi maha ina waahaduu niyooday kownahu sawban iyo faqad waa ilaa suufba u dhowaan ma hadday tahay ama sarwaalnimo ku qaado ama khamiisnimo ku qaado ama jubbadnimo ku qaade waa dambaabaysaa fainahu ka ku dhaartay yaxnad waa dambaabay sideed waxaa weeye kafaaratulyamiin dhaarta haddii la galay kolka ganaaxeeda looga sigaad kola afar shay kafaaraatulyamiin dhaartii kafaara gudkeedii ama ganaaxeedii arbacatu ashi afar shay weeye kow idcaamu casharati masaakiin miskiinyaal tobana cunto siintoodii biicdaa'ihim waxaa la siinaa tobankii miskiin muddan muddan shood shood min burina shoog buraa likulli miskiin kilaarkaba la siina aw amase jamcuhum tobankii alla kulmina calaa tacaami khidaa aw casha ee yaakuluuna cunaan xataa yashbacuu adiga intaad dhowrkiila soo gadid oo hiligiyo dhowr bariisa isku karisid cashiiqada ugu yeero tobankiisi aw amase icdaa kulli waaxid mid la arkaba rakiifan si max bacdurida hadaad soo qaado toban xaboo caysha ama tamiis kolkaasna aad kisno una ku dartid ama maraq ama saliid ama fuul aada ku dartid iyadana nabad wey hawada kulli ahadin rakiifan ceesh la siiyo maca bacdi idaan koosaarna hee loogu daro ilaa ceeshkii koosaar la-aan lama cuni kare laba kiswatuhum aradbixintoodii wey tawban maraa la siina bijuufi salaadi guda caawishadaa toban riyaal uga soo bixisid boqol riyaal nabadu toban macaawisood wainaa uta hadduu siina untaa qof haweena inuu siiyo hadduu rabo kiswadii acdaca dircan wakhimaar axbuurna magacan hadday tahay axbuur iyo gambowke labadaasay ku tukan kartaa waxaasaad ku ansaxaysaa la inaad midkin iyo bidlad iyo keento jubbada maya waxaas laguma tirin ee wax qofkaan satrul cawra cawradii astura salaada ugu asada waa in acdaa hadduu kiswadii siina untaa duman dhadig iyo hawaan hadduu siina acdaaha wuxuu siiyaa dircan iyadoo cabuur iyo wakhimaarangamba liannahu abuurkaas iyo gambada ha aqaluma kii kan ugu yaraan badana ijziuha naagta u guda fi sala salaada u gudow saddex kiswadiiyo tacamka haddaan ka nimi taxriiru raqaba luqul xogeynteedu mu'minaatin eebba rumaysay saddexdaa marka aynu sheegnay ikhtiyaaru ka u sahlan u ayadda si u sheegtaa sidaas walaakin yu-aakhidukum bimaa caqadtum alaymaana fakafaaratuhu idcaamu casharati masaakin min awsati maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba saddexdaas ow owda liisugu casay waa kala doorani kii ku sahlanaa samayni cid heli karto saddexdaas markii la waayo kadib ay saddex berisoon imaanaysa kolka soomma ka bilaabi karta male faman lam yujid ilaahi wa siyaamu saddexdaas hore qofkaanan helin a markaa soonku kafaara gudan kara adoo saddexdii hore heli kara soonkuma kafaara gudanaysid afar waxaa weeye siyaamu halaathati ayaam maalmayaal saddexa sawmidood mutataabicatin isxiriirto in istadaaca hadduu karo wa ilaa hadduusan karin soomaha waa soomaa mutafariqaatan iyadoo kala dhex oo sidii kafaaratu dihaarki asiyaamu shahrayni mutataabicayn lama dhihin ee fa siyaamu halaathati ayaamin keliyaa la yihi tataabuc looma shardinin laakiin tataabuca wanaagsano adigana dib waxaad ku heli baraa'atu dima luquntaadiyaa kuu beri noqonaysa waxaana waa camal saalixa in laysaga ayaa roon waajibsa maaha waa tashiili kartaa saddex maalmood oy labadiiba saddex u dhexayso oo yeeli afar siyaamu halaathati ayaa maalmayaal sawmidoodii waay mutataabicatin xiriirta waase in istataaca hadduu qofka karo wailaa hadduusan karin saamaha waa soomayaa mutafariqatan iyadoo kala tagsan walaa yantaqilu hase yeeshee guuri maha qofkii dhaartay ilaa sawmi soon uma guuraayo ilaa bacda alcajzi tabarbeer ka gadaal moogiyo canilidcaami cunto bixintii wuu ka tabarbeelay awilkiswa carad beel bixintii wuu ka tabarbeelay awitaxriir luqun oranji uu ka tabarbeelay ka gadaal moogi khiyaar marihidu saddexda hore waa ikhtiyaara amaa midaan dambe waa tartiib saddexdii hore haddii la waayo ay meesha imaanaysaa walaa yantaqilu guuri maha kii dhaafay ilaa sawmi soomid u guuri maha saddex badi la soomo ilaa bacdal caysi uu daala ka gadaal ma ogiye uu kana daalo canilidcaami cuntasiintii xaggeeda aw ilkiswati arad bixintii aw itaxriiri luqun xorayntii daliilkii waaka liqowlihi eebbaweyne hadalkiis aw daliila tacaalaa korhaye uu eebba yidhi wakafaaratuhu dhaar kafaaradeed ama ganaaxeed dembigeedii lagu asturay waxaa waaye itcaamu casharati masaakiin miskiinyaal oo tobana tiradu waa inay toban ahaato sifaduna waa inay masaakiinnimo ahaato dad kale maaha masaakiinnimaa la raba tirada tobanaa la raba cunto siintoodii cuntada saddex darajo bida iyo cuntada waa leedahay bidaai hoosay ka bilaabato waa leedahay nihaa-ina waa leedahay meel dhexaadna waa leedahay meel dhexaadkiiyaa lagaa rabo khayru muyawsatuha haddaad tidhaahda tobankii midla alkaba laba macalgadoo fuula iyo dhab muufa anu keena lagama yeela laguguma kalifayo inaad hilbageen iyo dariif ka dhadiiso maya laakiin haddaad xoogaa beriis u keentan oo qofkii la alkaba aada kabsadsiisibi kolka cuntata u liidata ilaa qur-aankii baa sidaba ugu dhawaaqay iyo ta u sarraysa midna laguguma kalifin min awsatimaa shay ka ugu dhexdhaxay badan atucimuuna ahlikum quudisiin ilmahaaga maxaatiisa ilmaha beridii baasa loo kariyaa sooma masaakiinta beridii baasasi waa min awsati maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aradbixintoodii maa yusamaa kiswa wa khamiiskaad siisay nabad wa macawiiskaad siisay nabad wa nabad bacsoo masaajidka lagu tarakaasiisayna nabad wa wixiiba kisma lagu magacaabo nina akhyaaru waxay culamaa la madax faydneed koofiyaraad nab ugu siisay cimaamadaad u gelisay ama dhaxanaa jirta abuun adagaad siisay maa yusamaa kiswa lafada iyadana tawasudkii dhexdhexaadyaa lagu wada aw taxriiru raqaba luquntii xoreynteedii faman qofkaan lam yajid shay-an min daalik saddexdaas mid kamida qofkaan helin fa calayhi korkiisii waxaa siyaamu halaathati ayaam maalmayaal saddex soomida maa korkiisa daalika kaasna idiin sheegayba kafaaratu aymaanikum dhaaryaalkiin kafaaradooda idaa xalaftum haddaad daarataano waxalistum aada dambaabtaan hadaanba la dambaabin oo dhaabtii la jebinin dhibaato male kolka ayadan fii suurati almaa-ida ayay ku jirtaa fakafaaratuhu dhaartii kafaaradeedii idcaamu casharati masaakiin masaakiintoodana min awsati ma cuntateeda dhexdhexaysa laga quudiyo atudcimuuna quudisaano ahlikum xaasaskiina aw gaswatahum arad bixintoodii wey iyadana bilawsati dhexdhexaad lagu arad bixiyo aw taxyiilu ragaba luqun la xoreeyo wey rag iyo haween nabadaba waa gudaysa xataa labab hadaad xoreysid nabad wey raqabaa la shardiyey laakiin mu'mina ha ahaato oo mutlaqan raqabat inuu layska yihi ayadaha qayday ee mu'minatin ku qayday aa lagu xiyaaya aw taxriiru xadaba luqun luqmeeyo qofayn ha ahaado qof yar ha ahaado dadig ha ahaado labad ha ahaado raqabat luqun xoreynta faman qofka aan lam yajid intaas heli karin facalayhi korkiisa waxaa siyaamu halaathati ayaam maalmayaal saddexa soo midood daalika kaasna idii sharxay akafaaratu aymaanikum dhaaryaalkiina ganaaxoodiya idaa xalaftum haddaad dhaarataano waxanistum aad dambaabtaane waxfadu aymaanakum marka horeba dhaarta ilaaliya see loo ilaalina haba dhaarani iska dhaaf hadday kaa timidna waad dhowraysaa allaahumma waxaad ka dhaaratay khayr hadduu yahay oo dhaartu ayaan dhowris lahayn waa la jebina khayrkiina waa la samaynaa wallaahu aclam